zakaa saasay markaa culammadu marka kitaabu salaa laga baxo ay kitaabu zakaa u keenaan zaka zakadu af carabi ahaan waa min zakaa yasku aynama wa zakaa yasku bimacnaa tahur wuu kobcay iyo wuu u nadiifoobay ama u daahiroobay labadaba ma ficilkan zakaa ah waa loo isticmaalaa markaa zakaa waxay noqonaysaa markaa tahirnaan iyo koboc xaggii af carabiga marka la eego sharcigu laakiin macnaha uu zakada u isticmaalay waa qadarkan xoolaha ah ee la qaadayo iyadoo xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala ah oo sideeddii qole ilaahay uu sheegay loo qaybinayo xaqaa la qaadayo qofkii xoolaha lahaa laga qaadayo iyaa zake la yidhaahdaa wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala tajibu الzakaatu zakadu way waajibtaa yacni waa waajib bal waaba rukni arkaanta islaamka kamida zakadu waa rukni arkaanta islaamka ka mid ah oo de ay halis tahay qofku inuu iska bixin waayo waciid aad iyo aad u daran baana u soo arooray yacni goodi ilaahay uu u goodiyayo ciddii zakada iska bixin weyda wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhm bcadaabi aliim yowma yuxmaa calayha fatuk yowma yuxmaa calayha fi naari jahannama fatukwaa biha jibaahuhm wajunuubuhm waظuhuuruhm hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun ninkii dahabkiiyo fidada kaydsaday ee zakada iska bixin waayey ilaahay waxa uu leeyahay waa la kululaynayaa qiyaamaha naarta jahanamo ayaa lagu kululayn markaasaa lagu gubi iyagii oo lagu kaawiyadayni dhinacyadooda iyo waxa weye jibaahdooda iyo wejiyadooda ayaa markaa lagu kaawidan oo lagu gubi markaasaa marka lagu gubee lagu cadaabayaa waxaa la odhan haadaa maa kanastum faduuquu maa kuntum taknizuun waa waxaa kaydsanayseen dhadhamiya wixii aa kaydsanayseen nabigeennuna calayhi الsalaatu wasalaam xadiidta wuxuu tilmaamay in aada loo cadaabayo dadkii zakada iska bixin waayey oo ay dul marayaan lo-dii iyo geelii iyo wixii uu kaydsanaya ilaahay dartii u bixin waayey zakada uu ka bixin waayey in inta isagii la goglo la dul marinayo oo lagu lagu ciqaabayo idan zakadu waajib weeyi qofka muslimkii inuu la bakiilo lama gudboona ilaahay baa subxaanahu watacaala xoolaha siiyey marka horeba markuu doonana isaga ayaa ka qaadaya markaa inuu qofku zakada bixiyo weeyi nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxu yihi maa naqasat sadaqatun min maal sadaqadu xoolaha waxba kama dhinto saynu arkayno waa zako o waa waa waa namaa iyo tahaara waa koboc iyo aahirnimo xoolihiina daahir bay kuu noqonayaan waanay kuu kordhayaanay kuu kobcayaani kaama nusqaamayaan tajibu zakaatu zakadu way waajibtaa fii khamsati ashyaaa shan nooc oo eh, maalka ah ayay zakadu ku waajibtaa wahiya shantaa nooc waxa weeye almawaashi kuwii soconayey mawashi waa jamcu maashiya maashiyana mashigii baa laga keenay qofku wixii xoolihii uu dhaqayey ama uu eh, taranayey ee u tarmayey amaba wax nooloo soconaya ama waxaan noolayn marka kuwii noolaa yaa maashiye la yidhaahdaa weliba intooda ugu faa'iidada badan unbaa maashiye la yidhaahdaayo waa bahiimatu alancaam ama alancaam iyo bahiimatu alancaam iyo almaashiya waxaa loola jeedaa waxa weeyi waa saddexdii ugu asalsanaa waa geelii iyo lodii iyo adhaygii wاlأثmaan lacagihii iyagana way ku waajibtaa zakadu wالzuruuc dalagii soo go-ay ee la beeray wixii la beertay deetana beertii ka soo go-ay ee dalaga ahaa ee hal mar la beerayey ee deetana waxoo la goosanayey kaasina zakadii way ku waajibtaa wاhimaar midhihii geedaha ka soo go-ayee geeduhu ay midhaynayeen iyagana zakadu way ku waajibtaa wa curuudi atijaarati ganacsiga alaabtiisii alaabtii ganacsiga loogu talagalay iyadana zakadu way ku waajibtaa shantaa wey maashiyadii lacagihii iyo dalagii soo go-ay iyo midhihii geedaha iyo alaabtii ganacsiga shantaa ayay zakadu ku waajibtaa waa marka aynu ka hadlayna zakaat ulmaal zakada si guud labaa loo qaybiyaa zakaat اlbadan iyo zakaat اlmaal sakadii qofku maalkiisa iyo adduunkiisa uu sakaynayey iyo sakadii jirhkiisa uu sakaynayey markaa ta jirku waynoo imana waa zakaatulfitridii zakaatulmaalki iyo shantana fa ama almawaashi ama nimcooleydii xoolihii noolaa فتجiب الزakاaةu زakadu waxay ku waajibi fii ثaلaaثaةi أجناasi mina xoolihii soconayeen noolaa saddex qaybood oo kamid ah ayuunbay zakadu ku waajibtahay oo saddexda ugu muhiimsan wa hiya اlإbilu والbaqru والhanam waa kuwii bahimatul ancaamka la odhanayay waa geel iyo lodii iyo arigii geelii markaa noocu doona ha yeesho noocu doona ha noqdee geel dhan way ku waajibaysaa lodii oo dhanna iyaduna waa saas kale ha kala noocyo duwanaato jaamuus iyo to aan jaamuus ahaynba ha kala noqoto way ku waajibaysaa zekadii waa laysku tiri arigii noocuu doona isaguna ha noqdo oo noocyo badan yahay noocuu doona ha noqdee ida ha noqdo riya ha noqdo kan soomaaliga ah ha noqdee aynu inagu dhaqanno ka markaa waxa weeye xijaaz iyo dhulkaa lagu dhaqdo keena ka duwan ka shaam lagu dhaqdo kasii wada duwan kan sodaanto intaba iyo isaguna ka duwan ka australia oo waxaba isaguna wada khilaafsan laakiin waa isku wada ari uuno mar hadday wada ari yihiin noocyadiisa la eegi maayo zakadii way ku waajibaysaa wuxuu yidhi wa sharaa'iطu wujuubihaa sitaةu ashyaaa xoolahaasi maashiyada ah, geel iyo ari iyo lo shuruudaha ay zakada ugu waajibtaa waa lex arrimood lix shardi baa loo baahaysa sakadu ugu waajibto markaasuunbay zakadu ku waajibi alislaam shardiga koobaad waa in qofkii lahaa uu muslin yahay ninka xoolahan li geelan leh ama arigan le ama lo-dan li waa inuu muslim yahay haddaanu muslim ahayn de waxaa laga doonayaa horta inuu soo islaamo waxba zaka ku waajibi mayso oo markuu soo islaamo la odhan maayo muddadii aad gaalka ahayd zakadeedii bixi waalxuriyatu waxaa kaloo shardiya inuu xor yahay qofku addoonkii haddiiba la yidhaaho xooluu yeeshaa waa laysku haystaa waa lagu muransan yahay xoolo ma yeelan karaa mise ma yeelan karo haddiiba aynu nidhaahno xooluu yeelan karaa kii aan mukaatabka ahayne caqdiga kitaabada la yidhahdo aanu isaga iyo sayidkiisa ka dhaxayni haddii xataa la yidhaah waxbuu yeelan karaa wixii loo hadiyeeyo ee hadiyad ahaan loo siiyo isagaale hadii xataa la yidhaahdo zako lagu yeelan maayo waayo isagii baaba maalahoo laleeyahay markaa maalkiisani lahaanshaha uu leeyahay laftiisu macno badan ma laho oo xataa qoladale wuu isagaa leh waxay leeyihin maalin alla maalintii la doono yaa lagala wareegaya oo sayidku uu kala wareegaya markaa waxba markaa lahaanshihiisu macno male haddii addoonku uu yahay mid bar barxor ah waxaa dhici karta in qofkii laba maaragtay waxa weeyaan nin ay wada lahaayeen deetana uu mid ku yidhaahdo niyow markaan dhinto anigu xor iga tahay ka kalena aanu ku marka markuu kii dhinto dee qeybtiisii xor bay kan kale qeybtiisiina addoon weeyu weli marka kaasi waa waab waa barbadh qaybina waa mwaa waa xor qaybina waxa weeye waa addoon kaasi markaa wixii uu helo qaybna sayidkiisa bar kalebaa yeesha qaybna isagaa yeesho oo lalama lahayn qaybtaa isaga uu leeyahay qaybtaa markaa zake waa lagu yeelan qaybtaa isagu sida gaarkaa ah uu leeyahay qaybtiisii nuskiisii xorta ahaa uu ku milkiyey zake waa lagu yeelanoo dee dadkii axraartiibuu xaggaa kala mid yahay addoonkii hadduu mukaatab yahay oo sayidkiisii uu kula heshiiyey lacag inuu iska bixiyo markaa kadibna uu xor noqdo lacag markaa uu qayb qayb u bixinayo bilheblaayana qaybtaa iska bixi bilheblaayana qaybtaa wixii ka dambeeyana xor tahay heshiiska noocaasa kitaabo la yidhaahdaa haddii markaa mukaatab uu yahay oo sidaa lagula heshi wax wuu yeelan karaayoo de wuu shaqaysanaya ilan xoolaanu sayidka kula hesh sayidkii maadaama uu heshiiska kula jiro inuu shaqaystaa loo ogolaanaya wixii uu shaqaystana isagaa leh laakiin kaa laftiisa maadaama aanu xor ahaynuu weli addoon yahay zaka ku waajibi mayso wuxuu yidhi walmilku taamu waxaa kale oo la shardiyayaa lahaansho dhammaystiran lahaansho waa inuu qofkii xoolo leeyahy qof aan xoolaba lahayn oo aan waxba milkiyin haduu doono haba haye-eh ka ama ah, wax la mid oon dee isagii milkiyadii lahayn saka kuma waajibto lahaanshuhu waliba waa inuu taam yahay uu dhammaystiran yahay haddii lahaanshuhu aanu dhammaystirnayn qofkii markaa zako ku waajibi mayse lahaanshahaan dhamayska tirnayni muxuu noqonayaa culimmada qaarkood waxay ku xambaareen mukaatabka addoonkii mukaatabka ahaa xoolihiisani dee lahaansho dhammaystiran male maadaama aanu lahaansho dhammaystiran lahayn oo ay isdhici karto inuu lacagtii iska bixin kari waayo hadduu iska bixin kari waayona sayidku kala wareegayo hadduu iska bixin kari waayo sayidkaa kala wareegaya maadaama ay sidaa tahay lahaanshihiisaan dhammaystirnaynoo saasaynay ugu waajibin sakadu oo isagu milkitaamkan uu ku baxayaa qaarkood way yidhaahdeen laakiin de isagu xorriyadiibaabu ku baxayaaba oo kol haddaanu xor ahayn isaga dee waxba lagu yeelan maayo oo adoon addoon waa adoono waxba markaa isaga milki taama loo eegi maayo la odhan maayo milkigiisaan taam ahayn culamada qaarkood waxay idhaahdeen milkigan taamka ah waxaa lagu saarayaa wixii aad iibsatay laakiin aanad weli la wareegin wixii aad iibsatay laakiin aanad weli la wareegin oo isagana sakadiisii kugu waajibi maysa culamada qaarkood yidhahdeen laakiin lama yeelin waxa weye wixii kol haddaad iibsatay ama la wareeg ama ha la wareegin oo sakadiisa waa lagugu leeyay daynkii baa lamid ah daynkii kaa maqnaa lahaanshaha aad leedahay ma lahaansho dhammaystiran baa mise ma dhammaystirna isagana culamada shaaficiyadu waxay leeyihin maya waa milki taama isaga laftiisu dayntii kaa maqnayd waa lacag aad leedahay oo lahaanshaha aad leedahayna uu dhammaystiran yahay sidaa daraaddeed zakadii way kugu waajibaysa lahaanshahaagu waa lahaansho dhammaystiran wanisaabu waxa kale oo isagana shardi ah xoolihii dee inuu sakogoys yahay oo nisaabkii uu gaadhay qadarkii ama heerkii uu ku sako goyn lahaa haddii aanu gaadhin heer uu ku sako gooyo xoolihii saka ku waajibi mayso waanu inoo iman doonaa geela nisaabkiisu intuu yahay ariga nisaabkiisu intuu yahay lo-da nisaabkeedu intuu yahay way inoo iman doontaa insha allahu tacaala walxawlu waxaa kaloo shardi ah sanadkii inuu u buuxsamo sanad hijiriya ama qamariya dayaxa ah sanad bisha dayaxa la tirinayo lama tirinayo tan qoraxda taariikhdan qoraxda ku salaysan ee imika maalan september aynu marayno dhowr iyo labaatankeedii xoolaha maanta ku soo gala ha qorin toddobiyo labaatankii september ama lix iyo labaatan ha qorin si aad u ogaato k goormay sekadoodii ay go safar bisha safar intay maanta maraysaad qoranaysa maanta sagaal ahayd soo caawana toba weey wixii caawa ku soo galay tobankii safar buu ku soo galay sekadiisu goormay noqonaysa sanadka soo socda safar maalintay toban tahay waxay noqon doontaa sebtembar oo dhowr iyo tobana haday maanta dhowr iyo labaatan tahay tobanka safar ee sanadka soo socda waxay noqon doontaa haddii ilaha yidhaahdo sebtembar dhowr iyo tobankeeda lix iyo tobankeeda shan iyo tobankeeda toddobiy meelahaasay noqonaysa oo toban maalmood bay hore u kacaysa ama koob iyo toban koob iyo toban ama toban markaa de waa inaad ka warhayso haddii kale sanad meesha ka dhex saari de aanad sidaa u xisaabinin kolka sanad walba toban cisho aad ku darsato saddexdii sanadood bilbaad ayaad meesha ka saaraysa tobankii sanadoodna waxa weeye saddex bilood iyo siyaado yaa meesha ka baxay soddon sanadood haddaad joogta sanad baaba go-ayba saddex iyo soddon sanadood iyay sanad isku dhaafaya marka dee waxa weeye ha laga warhayo xawlka la sheegayo waa bishii kamariga ahayd ee dayaxa taasaa islaamku axkaamtiisa ku dhisa wasawmu foofin ama foof xooluhu ay foofaan waa in xoolahani ay yihiin xoolo foof tegaya iyagu oo loogu talagalay oo qofkii lahaa ugu talagalay inay foofaan oy daaqaa ilaahay soo saaray iska cunaan e doogna isagu uma iibinin raashin uu isagu u soo iibiyeyna aanu u dhigin sawmkaasi markaa foofkaasi waa inuu sanadkao dhan yahay xoolihii markay iska foofaan oo dooggaa ilaahay soo saarayee dee dhulkaa ilaahay ku yaalla aan cidi lahayn ay u foof tegayaan markaasaa markaa sanadku u tirsamaya haddii qofku uu xoolihii xereeyo oo uu calaf u dhigo xoolahaasi seke laga bixin maayo oo ku waajibi mayso haddii xoolihii marna ay foofayaan marna calaf loo dhigayana waxaynu eegeynaa muddada calafka loo dhigay waa imse maalmood saddex maalmood hadday gaadhayso sanad ma jiro xoolahaasi sek xoolahaasi lagu eh, laga qaadi maayo lagu waajibin maayo saddex ishuu calaf siiyey ama sanad lix bilood markuu soo hayoy foofayeen ayuu saddex shay intuu meel ku xidhay raashin u dhigay ama calaf iyo doog iyo cawsu soo iibiyey saddexdii cisho kadib buu haddana sii daayey sanad cusub un baa u bilaabmay sanadkii hore wuu goay sanadkii hore lixda bilood ka lixda bilood ka tegeen wuu go-ay markanuu dib u foofiyey ayuun baynu odhanaynaa sanad cusub bilow marka saddexda cisho waxaa loo qabsanayaa waa inta aanay xooluhu cunno la-aan joogi karin maalin way iska adkaysan karaan maaduu maalin qura calaf siiyo uu haddana foofiyo sanadkii kala gu-i maayo waxaanuu kala goaynin de maalintan haddii ay xataa iska qatanaan lahaayeen waxba may soo gaadheen baa la yidhi xooluhu way xamil lahayn inta laakiin saddex ma xamili karaa maalin iyo laba way adkaysan karaa maalinta saddexaad way taagdaraynayaan marka wixii raad ku yeelanaya calafkii raad ku yeelanaya noloshooda iyo iyo awooddooda kaasaa markaa sanadkii wax u dhimaya oo goynay lixdaa haddii la helo islaamnimo qofkii markaa xoolaha lahaa inuu muslim yahay xorna yahay lahaanshihiisuna u dhamaystiran yahy xoolihiina saddex shardi laga helay inay nisaab gaadhayaan sanadna uu ka soo wareegay ay foofaan saddexdaa dambena xoolaha laga helaya saddexda horena ninkii xoolaha lahaabaa laga helaya lixdaa shardi marka laysla helo xoolahaasi sanka way ku waajibtay keliya waxaynu xawlka ka soo reebi wixii ay xoolahani dhaleen ilan sanadka dhexdiisii xoolihii way dhalayaan kuwa ay dhaleen tirada hooyooyinkoodunbay kula jiraan oy sanadkana kula jiraan oo sanadkii markaad maalan maantay safar sagaal ahayd baad xoolihii heshay oo innaga nidhi sagaalka bisha safar ee soo socota ayuu sanadku kuugu buuxaa sideeddii safar kuwii dhashay sideeda safar sanadka dambe kuwa dhasha kuwanunbay la xukun noqonayaan iyaguna oo tirada waa lagu darayaa uun waa laysku wada tirinaya iyaga la odhan maayo sanad cusubi ha u yimaada la odhan maayo sanad cusubi ha waxa weeye iyagana sanad ha ka soo wareega lama odhanayo oo wixii dhashay hooyooyinkood unbaa lala tiriya xagga sanadka marka la eego iyo xawlka wixii markaa xawlka kadib dhasha sagaalkii safar markaad xoolaha iibsatay sideeda safar wixii dhashaa xawlka halkanay la gelayaan laakiin sagaalka safar waa mar sekadiiba waajibtay iyo wixii ka dambeeya wixii dhashaa waa sanadka dambe iyagu nayshii sideedda safar kuu dhalatay sanadkaa horaad ku tirinaysa sagaalka safar waa markii sekadu waajibtay naysha dhalata iyo wixii ka dambeeyana walow adoon weli sekadiiba bixin sekada inaad maalinta tobnaad iyo koobiyo tobnaad iyo labayo tobnaad iyo dee bixisaa laga yaabo adoon weli sekadiiba bixin kuwii dhashay laakiin sanadkii markuu goay ay dhashay iyagu waa sanadka dambe sanadkaa hore noqon maayaan laakiin sanadkoon buuxsamin wixii dhashay ayaa markaa lagu tirinaya iyagoo aan xawl cusub u baahnayn waxaa halka kaaga soo baxaysa shuruuddan kuma jirto arigu inuu ama xoolahani inay lab yihiin iyo inay dhidig yihiin kuma jirto lab iyo dhidig waa isku mid boqol awr kii lahaa iyo boqol halaad kii lahaa isku wuxuun ku waajibay afartan laxaad kii iyo afartan wan kii lahaa isku waxuun ku waajibaya oo lab iyo dhidig loo kala saari maayo sakadii way ku waajibaysaa wey lab iyo dhidig loo kala saari maayo la odhan maayo labkii lama tirinayo yar yar iyo waaweyn loo kala saari maayo oo xoolahaagu hadday xataa yaryar yihiin sakadii way kugu waajibaysaa wuxuu yihi wa ama alamaanu lacagihii iyagu fa shay-aani horta waaba laba shay un lacagta zakadu ay ku waajibtaa waa laba shay un aldahabu walfidatu waa dahabkii iyo iyo fidadii waa labada macdan midna dahabka la yidhaahdo midna fidada la yidhaahdo dadka qaarkoodna qalin bay odhan jireen af soomaaliga fidada labadaa markaa ayuunbay zaka ku waajibtaa lacagti waa labadaasu lacagii waxaa kale laga sameeyey tii nuxaasta laga sameeyey iyo tii rusaasta laga sameeyey iyo wixii kale lacag ay sideeda zaka ugu waajibaysa maaha lacag ay sideeda saka ugu waajibaysa ma tan maanta waraaqaha aynu ka samaysana iyo maaha asnaantan oo sidan lacag ugu waajibi mayso laakiin xoolaha ganacsiga iyaynu xaggaas ka raacin doona wa ama alahmaanu fa shay-aani labadaasun adaabu walfidatu weeye wa sharaa'iu wujuubi zakaati fiiha marka waa lacag baynu haddana dahab iyo fidaynu nidhi marka ama lacag nimaha loo sameeyo sidii shilinka loo tumo ama yaan la tuminba ee dahab fadhiyo oo adag ha waa amaanuna waa aman un baa la odhan oo lacagtaasunbuu ahaanaya fidadiina waa saas oo kale wa sharaa'iطu wujuubi الzakaati fiiha khamsatu ashyaa shuruudaha loo dhigayo inay zakadu ku waajibto amaanta ama lacagaha waa shan arrimood kow alislaam walxuriyatu walmilku taam saddex waa saddexdii dee ninka xoolahan le laga rabay inuu muslim yahay xorna yahay lahaansho dhamaystiranna xoolahani uu leeyahay wاnisaabu wاlxawlu waxaa intaa soo raacaya nisaabkii inay xoolahani sakagoys gaarhaan iyo xawlkii way inoo iman doonaan qolo walba nisaabkeedu inta uu yahay wa ama zuruucu dalagii soo go-ayay fatajibu الzakaatu fiiha zakadu way ku waajibi bihalaaثati sharaaئiطa haddii saddex shardi laga helo kow an yakuuna mima yazrachu اlaadamiyuun in uu markaa dalagani yahay wax bani aadan beero wa an yakuuna inuu yahay quutan mudakharan raashin la kaydsado wa an yakuuna nisaaban inuu nisaab gaadhi an yakuuna mima yasracuhu اlaadamiyuun waa in dalagani uu yahay waxyaalaha bani aadamku ay beeraan yani iyagu ay u qastaan inay beeraan laakiin waxyaalaha geedaha ilaahay uu beero ilaahay uuna soo saaray bani aadamku aanu tadakhul ku lahayn ee aanu isagu u qastin inuu beerto dee kuwaasi raashinba ma noqdaano inta badan raashin ma noqdaan waxa raashinkii waa waxaanu bani aadamku beerto marka kuwaasi iyagu zako kuwa iyaga zaka kuma waajibto zaka lagama qaado waa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala dhulka ka soo saaro ee bani aadamku aanu beeraynin kan bani aadamku uu beerayo ee raashinka ah kaasun bay saka ku waajibtaaye kaa laftiisana haddii aan bani aadamku beerine inta dabayli ay soo qaaddo uun ay meel ku daataan oy ka baxaan cidlana aan la garanaynin de iyadana saka ku waajibi mayso wax inta dabayl soo qaaddo un meel ka baxay oon cidlaba la garanaynin iyadana zaka ka waajibi mayso maalik mucayana baan laha ayaan meeshaa jirin an yakuuna mima yasracuhu اlaadamiyuun dadku waxa ay beeranayaan waa inuu yahay wa an yakuuna quutan mudakharan waa inuu yahay raashin mudakhara raashinka la kaydsado waa inuu yahay quudku wa waxa aynu raashin ahaan u isticmaalle lagu nool yahay fii waqti اkhtiyaar waqtiga aanay dhibaatadu jirin iyo macaluush iyo abaaru raashinka caadiga ee la isticmaalo waxani waa inuu yahay laakiin haddii la quuto macaluul daraaddeed waxyaalo aan la cuni jirin hadii la quuto la odhan maayo kuwaasina sekadii baa gashay hadii caleenta geedaha la cuno inta wax kale la waayo hadii caleenta la quuto calaamtii noqon mayso zakawi wax zaka ka waajibta noqon mayso e wixii waktiga caadiga a ah la cuni raashinka weliba ahaa ila waxaa la cunaya wuu kala duwan yahay wax raashina iyo waxaan raashin ahayn buu kala yahay wixii raashinka ahaa ayuunbay zakadu ku waajibta raashinkii markaa muxuu noqonaya waa bariiskii waa gelaydii waa haruurkii waa qamadigii waa cadaskii misirkii fuulkii waxa soo dhami dee waa raashin raashin bani aadamku beero oo lagu noolaado wey waxaan raashin ahayn tamaandhadii basashii baradhadii iyo wixii lamidka ah waa wax bani aadamku uu cunayo laakiin dee sideeda raashinmay raashinkaa lagu daraa wax raashinka lagu udgooneeyo ama lagu wanaajiyo weeye laakiin iyadu raashinkii ma aha marka zakadu ku waajibi mayso qofkii basal beertay ama tamaandho beertay ama basal beertay ama baradho beertay ama berberoonigan iyo waxyaalaha kale de lagu daraya faraha badan ama kamuuntii khamuuntii iyo wixii lamidka ahaa waxaasoo dhan khudaartaasi raashin ma aha maadaama aanay raashin ahayn zake lagu yeelan maayo kuwa raashinka ee la kaydsanayo ee muddada jiraya ayuunba zakadu ay ku waajibta wa an yakuuna nisaaban buu yidhi waxaa kaloo loo shardiyayaa waxaan waa inuu nisaab yahay sakagoys waa inuu yahay oo dee uu gaadhay intii sharcigu uu xadidayo insha allahu tacaala inoo iman doonta haddii aanu nisaab gaadhin markaa zaka isagana ku waajibi mayso saddexdaa shardi buu udhigay maxaa meesha ka baxay marka xawlkii meesha u ka baxay soo maha dabcan islaamnimadii u taallaa meeshan islaamnimadii iyo xorriyadii iyo almilku tam saddexdii qofka laga doonayy iyagu mar walba way yaallaan saddexdii qofka laga doonayay mar walba way yaallaan laakiin raashinka laftiisa maxaa laga doonaya dalagan soo go maxaa u shardi ah shardi baa u shardi ah sanadkii markaa la shardi maayo inuu sanad ka soo wareego shardi maaha wa ama athimaaru midhihii geedaha himaartu waa midhihii geedaha iyagu zuruucdiina waa dalagii inta la beero haddana la goosanayay geedihii midhaynayey midhahoodii fatajibu zakaatu fii shay minha laba shay uun bay zakadu kaga waajibtahay waxa kale zakaba kuma waajibto hamarati اnakli wa hamarati اlkarmi nakligu waa geed timiraadka geedka timirtu ka baxdo ayaa af carabiga nakli la yidhaahda haddaba nakligaasi soomaaliga magac ma lahan filay geedkaa midhihiisoo dee timirtiiya wa hamarati اlkarmi karmina waa geedka canabku ka baxo iyo isagana afcarabiga alkarmu la ydhaahdo geedka midhihiisiina dee waa canabkii markaa timirtii iyo canabkii oo isaguna dee zabiib noqonaya labadaasuunbay midhihii geedaha ka soo go-ayeyna ay zaka ku waajibtaa laakiin geedihii kale ee midhaynayey ee midhahooda la goosanayay zaka kuma waajibto maxaa meesha ku baxay markaa hallo wixii aynu beeranayna inagu aynu geedo markaa inagu beerayna day maango tahay hadday liin macaantii tahay hadday liin dhanaantii tahay eh, haddii rumaan la beero haddii kan aynu zaytuunka walaa jawaafada carabtuna ay tirahdo haddii la beero waxaasoo dhan saka kuma waajibto shaafici agtiisa saka kuma waajibto lakin haddana qolyaha beera sekada iska bixiyun baynu odhan ya saasaa idiin fiicane masaakiintuna idinka noolaate sekada iska bixiyo madaahibta kale ee waajibinaysa dee ku dhaqma ila shaafici idinma diidaye shaafici annagu noo diidan yahay inaanu idinahno bixiya haddii kale dembi baad ku jirta laakiin adigii beeray inaad bixiso shaafici kuuma diiday markaa wixii aynu maanta beeranayna de waxaasaaba u badan timirna ma beeranaba canabka laftiisana kolley aada looma beero waa laga yaabaa in ma garanayaan kolley ma arag meel lagu beeray lakin waa dhici karta inay wax jiraan laakiin labada geedba oo geedo aada inoogu yar markaa de waxa wey wixii kale aynu beeranaynay ha laga bixiyo zakada culamada qaar baa waajibinaya madaahibta kale ha iska bixiyaan laakiin madhab ahaan zako halkaa kumay waajibina zakadu labadan ayuunbay ku waajibtay wa sharaa'iu wujuubi zakaati fiiha arbacatu ashyaa shuruudaha loo dhigayo inay zakadu ku waajibto haddaba timirta iyo canabku waa afar shardi wey alislaam walxuriyatu walmilku taamo saddex waa saddexdii dee qofkan maaligaa ah loo shardiyayo waa saddexdii aynu soo marnay islaamnimo iyo xornimo iyo lahaansho dhamaystiran shardiga afraadna waa nisaabu waa inay xoolahani dee nisaab gaadhaan oo sakogoyskii gaadhaan haddaanay gaadhin iyagana waxba ku waajibi maayaan sanadkii markaa iyagana loo shardiyi maayo wa amaa curuudu tijaarati xoolihii ganacsiga curuub waa jamcu card biiskaani ra ra-dana la sukuuniyo card ayaa waxaa lagu jamcinayaa curuub marka cardigu sidiisa waa silcada waa badeecadda marka cardun la yidhaahdo waa badeecadda carad haddii la yidhaahdo ra-da la fadxiyo turiiduuna carada adunyaa wallahu yuriidu alaakhira carad waa wax kastoo adduunyada yaalla taasi badeecad iyo wax kalaba laakiin cardi haddii la waa badeecadii la gedayay haddaba curuudu tijaara badeecadii ganacsiga iyada fatajibu zakaatu fiiha zakadu way ku waajibtaa bisharaa'idi اlmadkuurati fi اlahmaani haddii la helo shuruudihii lagu soo sheegay lacagta maxaanu lacagta ku soo sheegnay saddexdii ninka loo shardiyo aynu garanaynay islaamnimo iyo xornimo iyo milki taama iyo laba shardi oo kale ahaa nisaab iyo xawl sakegoys iyo sanadkii oo dhammaystirma laakiin waxay ku kala duwan yihiinuun markaynu lacagta dahabkiiyo fidada markaynu eegeyno sanadkuba ku bilaabmi maayo ilaa ay sakegoys noqdaan o nisaabka gaadhaan marka ay nisaabka gaadhaan unbu sanadkoodu iyaga u bilaabmo laakiin xoolahan ganacsiga sanadkoodu wuxuu bilaabmayaa markaad ganacsigii bilowdo ganacsigii markaad bilowdo xoolahaagu ama sakagoys ha gaadhaan ha gaadhaan ama yaanay gaadhin markaasuu sanadku bilaabma marka sanadkii dhammaadeed xisaabiso markaasuunbaad eegiyo haddii wixii sakagoys yahayna sakadii baad ka bixin haddii aanu sakagoys ahayna sanad cusubunbaad haddana tirsani markaa nisaabka lacagta sanadkao dhan weynu eegaynaa bilow ilaa dhammaad dahabkiiyo fidada laakiin xoolaha ganacsiga nisaabka goormaynu eegaynaa marka sanadku dhammaado ee tukaankii xisaabiso hadduu goys gaari waayo sanad cusub baad iska bilaaban kii horena wuu buray xaggan hore waxba ka eegi maysid taariikhdaad ganacsiga bilowdun baad qori kushina haddaad xataa ku bilowdo taariikhdii ganacsiga aad bilowday iyuunbaad qoran marka maalintii maalinteeda la joogo iyaad xisaabin wixii aad haysay maaragtay xoolahan ganacsi ahaa adigoo ku daraya mar kastaba balaas wey dahab iyo fidno wixii aad haysatay qaar badan baa laga yaabaa inay waxyaalo badan u yaalaan oo aanay isku darinayo moodayaan ganacsi dukaan walba in gaarkiisa loo xisaabinayo haddii dukaanma aada leedahay oo dukaan kaleo iska koobanna uu jiro kana gaar kana kuwana gaar loo xisaabin maayo dahab iyo fida hadday guriga kuu yaalaan oo sk kuwii sakadu maarata waxa weeyaan ay dee ka waajibi jirta hadday nisaab gaadhaana oo dukaankaagan iyo iyaga marka la ysku daro ay sakagoys yihiin sakadii way waajibtay marka la ysku daro hadday sakagoys yihiin sakadii way waajibtay maaha dukaankan keligii in la xisaabinayo waxaa la xukuna dahab iyo fido wixii aada haysatay ee sakadu ay ku waajibaysa faslu waawalu nisaabi اibili kamsun wuxuu ihi waawalu nisaabi اlibili geela nisaabkiisa iyo sakagoyskiisu halkuu ka bilaabmaa khamsun waa shan neef oo geela noocay doonaan ha noqdaan ha kala waaweynaadaan lab ha noqdaan dhidig ha noqdaan shan neef mid hadda dhasha hadduu doonaha ku jiro shan neef markaad haysato waxaagu waa waa sakagoys sanadkii markaasaad bilaabaysa maxaa ka waajibaya shantii wa fiiha markii markaa shantaasi ay sanad u soo wareego shaatun lax ka waajibaysa lax bixinaysa laxda aad bixinayso markaa shaatun markaynu fasirana lax un baynu dhahnaa laakiin sida saxdii waxa weeye waa neef adhiya shaatun tarjamadeeda saxdii waa neef adhiya neef adhi muxuu noqon karaa lax buu noqon karaa wan noqon karaa orgi buu noqon karaa ri noqon karaa soo ma marka waa neef ariya waxaa ka waajibaya e ma aha lax ma aha haddaad baa ka waajibaysa macnaheedu waxay noqonaysaa markaa ridii lama bixin karo saxna maaha weliba madhabka shaafici waxa weeye mar haddii geel uu yahay waxaan la sakaynayaa neefka ariya la bixinaya xataa lab wuu iska noqon karaa oo wan haddii la bixiyo iyo orgi wuu gudayaa halkan marka laakiin ariga la sakaynayo way ka duwan tahay waynu arki doona wa fiihaa shaatun buu yihi neef ari ayaa halkan waajibaya dabcan neefka ariga shuruud buu leeyahay inoo iman doonto insha allahu tacala ama kitaabkan ama kitaabada dambe wa fii cashrin toban neef marka geelaagii uu yahayna shaataani laba neefoo ariyaa kugu waajibaya wafii khamsa casharata shan iyo toban markii geelaagu yahay shan iyo toban neef alaau shiyaahin saddex neefoo adhiyaa kugu waajibaya wa fii cishriina labaatan haddii uu geelaagu yahayna waxaa kugu waajibaya arbacu shiyaahin afar neefoo adhiya wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan haddii geelaagu gaadho bintu makhaadin makhaadku waa neefka foolanay ama maarata fooshayso marka yacni waxa weeye qaalintii gujirka ahayd baa waxay leeyihiin hooyadeed xilligan de waxay mutaysatay in haddana ay ilmo kala qaado oo ay rinto marka waxaa laga soo qaaday inay rintayba oo ay markaa hooyadeed riman tahay o de markaa foolba noqotay markaasaa bintu makhaad la yihi e waa qaalin markaa gujira oogemarkaa min alibil oo geela qaalin gujira ayaa shan iyo labaatankii neefee geela ahaa ka waajibaysa dee geela kolley ilaa laba sanadood iyabaa la maalaa laakiin haddii aan dee la maalin awrka lagu sii daayo waxaa iska dhici karaysa tii gujirka ahayd hooyadeed inay markaa ay rimanaato waa iska dhici karaysa markaa saasunbay xaggaasunbay ka eegeen qaali markaa gujiraa waajibaysa markaa geeli wuxuu ka bilaabmaya shan iyo labaatan wixii ka ari baa la bixinaya shantii neef ariyaad ka bixin tobankii laba ariya shan iyo tobankii saddex ariya labaatankii afar ariya sideed iyo tobankiina de waa saddex ariyo shan iyo toban baad ka soo qaadaysa shan iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban taas waa isku mid labaatan koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan afar iyo labaatanna iyaguna waa isku mid afar neef oo neefoo baad ka bixi shan iyo labaatan haddii ay markaa maalintii sanadku buuxsamayey ka hor hadday midi dhasho geelaagii muxuu noqdo afar iyo labaatan baad haysatay sanadkii markaa maalin baa kaaga dhinayd mid baa dhashay muxuu noqdo shan iyo labaatan maxaa lagaa doonaya markaa maalinta maalinta ku xigtay sanadkii uu kuu go-ay qaalin geelaa lagaa doonay oo sanadka intiisii hore dhan afar laxaad baa laygu lahaa ma hadday qaalin tan yar baa markaa e ayaa arrinta keentay marka iyadiina kaa gudi mayso iyadii haddaad bixiso dee iyadii waaba maalin bay jirtaa ama labay jirtaa waxba ku tari mayso sakadii kaa goyn mayso iyadu gudi mayso tuka weyn baa la doonaya oo gujira inaad markaa bixisid wuxuu yihi wa fii khamsin shan iyo labaatan geela waxaa ka waajibaya bintu makhaadin qaalin wey waa dhidig qaalin gujira oo markaa wa min alibni markaa geelaa wa fii sittin lix iyo soddon neefoo geela markaad leedahay bintu labuunin waxaa waajibaysa qaalin laba jira oo hooyadeed caana leedahay markay gujirahayd bay ka dhigeen inay hooyadeed riman tahay tii laba jirka ahaydna maxay idhaahdeen bintu labuun hooyadeed caanaa bay leedaho dee way dhashay wey markaa waa tii laba jirka ahayd bintu labuun waa qaalin laba jira wey oo labadii sano u dhammaatay taa hore qaalin sanadkii u dhammaadayoo waacanat fi alia fi haaniya bay kuohanay yani sanadkii labaad baa u bilaabmay bintu labuunkana sanadkii saddexaad iyaa dee u bilaabmay markay labadii dhammaysatay wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartan haddii geelaagu uu gaadho xiqatun qaalin saddex jira oo sanadkii afraad u bilaabmay ayaa kugu waajibaysa xiqatun bay iyadana u bixiyeenoo istaxaqat an turkab in la fuulo iyay xaq u yeelatay waa la yidhi maya waxay xaq u yeelatay waa la yidhi inay iyada lafteedu rinto kole hadday saddex jir tahay inay rintana xaq bay u yeelatay istaxaqat uruqa alfaxlina waa la iyo istaxaqad an turkab aw an yuxmala caleyha in wax lagu qaado oo la rartana way markaa ku fasireen calaa kulli xaal xiqa waa qaalintaa saddex jirkee sanadkii afraad uu bilaabmay wa fii ixdaa wa sitiina koob iyo lixdanna jadacatun dhacsatay iyaa ku waajibtayo waa qaalin afar jiraba iyadan oo sanadkii shanaad uu bilaabmay ayaa koob iyo lixdan geelaagu hadduu gaado waajibaysa lixdankiina lixdankii maxaa ku waajibay de waa xiqadii un lix iyo xisaabsanta lix afartan ilaa lixdan waa isku midu koob lixdan ilaa shan iyo toddobaatanna waa isku midu wa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatan markii geelu gaado bintaa labuunin baa ka waajibaysa laba qaalmood oo min laba jira laba qaalmood oo min laba jira yaa ka waajibaya lixiyo iyo wixii ka badan ilaa sagaashan wa fii ixdaa koob iyo sagaashan haddii geelu gaadho xiqataani laba qaalmood oo min saddex jira ayaa ka waajibaya markaana iyaguna waa ilaa boqol iyo labaatan koob iyo sagaashan ilaa boqol waa isku midoo waa laba qaalmood oo min saddex jiroo mid walba sanadkii afraad u bilaabmo fii miatin boqol iyo koob iyo labaatan hadii la gaadho halaaثu banaati labuunin saddex qaalmood oo min laba jirah oo mid walba sanadkii saddexaad u bilaabmay ayaa markaa boqol iyo koob iyo labaatankiina ka waajibay uma fii kuli arbaciina bintu labuuni wa fii kuli khamsiina xiq intaa wixii ka dambeeya qaacidu baad haysanaysaayoo geela afartan iyo soddon ubaad u kala jaraysa afartan kastaba waad isku xidhaysa iyo soddon kastaba i kuli waaa ujeeda afartan kasta iyo konton kastaba wuxuu yihi uma fii kuli arbaciina afartan walba bintu labuunin waxaa ku waajibi qaalin laba jira oo sanadkii saddexaad u bilaabmay wa fii kuli khamsiina xiqatu konton walbana waxaa ka waajibi qaalin de waxa weeye saddex jira oo sanadkii afraad uu u bilaabmay qaalin saddex jira oo sanadkii afraad u bilaabmay xiqo waynu soo garanaya bintulabuun marka afartankii waa bintulabuun kontonkiina waa xud halkaas markaa boqol iyo soddon maxay noqonayaan boqol iyo soddonkii maxaad ku samaynaysa a ah, laba afartanaad iyo konton buu u kala jabaya lama ogolo inaad toban soo reebto toban wax ka yar waad soo reebi karta laakiin toban dhan inaad soo reebto oo tobankaasi isagu da iska dhex cararaya lagaa yeeli maayo marka boqol iyo shan iyo soddon boqoliyo soddonkiibuu la mid noqonaya waa laba afartanaad iyo konton shan baa soo haraysa dhib mala boqol iyo afartanna waa laba kontonaad iyo iyo afartan dee soo ma laba kontonaad iyo afartan buu kala noqonaya boqol iyo kontonkiina waa saddex kontonaad boqol iyo lixdan afar afartanaad wey kontonimo soo gelin kara haddana konton so saddex kontonaad tirado toban baa soo haraya lama ogolo tobanaad soo hareeto lagaa yeeli maayo boqol iyo toddobaatankiina ya de sidii xisaabta loogu kala fiicnaa baa loo kala fiicnaanay saddex afartanaad iyo hal kontonaad wey saddex min afartani waa boqol iyo labaatan konton baa kuu soo haray boqol iyo siddeetan hadday noqotona kala goonde boqolkana gaar u saar siddeetankana saar maxay noqonaysa laba kontonaad iyo iyo laba afartanaad laba boqol markuu geelu gaadho ka waran iyada shan afartanaad iyo afar kontonaad buu noqonaya deetana halkaana fiqi baa ku jira insha alla kutub dambe inoogu iman doonaa labada keebaa la qaadan ma shan afartanaad baad qaadi ayaad ka eegiyo deetana waxaad odhan hala keeno shan bintulabuun mise afar kontonaad baad qaadanoo waxaad odhan afar xiqo hala keeno halkaa fiqi baa ku duugan faslu fi zakaati اlbaqr wa walu nisaabi اlbaqari lo-da nisaabkeeda iyo sekagoyskeedu halku ka bilaabmaa halaaثuuna waa soddon soddon wixii ka hooseeya ee lo-da ah waxba laguma le sekagoysba maaha wa fiihaa waxaa ku waajibaya markay lo-dii soddon gaadho tabiicun waxaa dibi gujira waa tabiic baa daba dibi gujiraa markaa waajibaya haddii uu qaalin gujira uu bixiyo way ka gudaysa way ka gudaysa laakiin geeli aynu iminka soo marayni labka la yeeli maayo bintu makhaaf halka aynu nidhi qaalin gujira qaalin laba jira bintu labuun xiqa jadaca waxaasoo dhan dhidig baa la doonaya lab lagaa yeeli maayo bintu makhaadki haddaad ibnu makhaad ku bedesho ama bintu labuunkii aada ibnu labuun bedesho meesha laakiin labku uu waajibo inaad dhidi keento waa lagaa yeeli maxaa yeeley ka fiican iyadaa ka fiican markaa dibigii baa waajibay haddaad markaa qaalin keento waa laga aqbalaya wuxuu yihi wa fiihaa dibi markaa gujirah ayaa ku waajibay wa fii arbaciina loodii hadday afartan gaadho musinatun qaalin markaa ilkihii usoo baxeen wey musinatun waa min alasnaan ilkihii baa laga keena waa laba qaalin markaa lo-ah oo laba jira yaa ku waajibaysa dibi laba jiri marka halkaa ma gudaya may kolba haddii dhidig la sheegay dhidigaasubaad haysanaysa meeshii lab la sheego dhidig waad ku bedeli karaysaa lamida laakiin meeshii dhidig la sheegay labkii inaad ku bedesho laguma ogola marka taa musinada qaalinti laba jira baa lagu yidhi qaalin laba jiri halkaa soo geli maayo wa calaa haadaa faqis halkaasun xisaabta ka hay ku yidhi soddon kasta waxaad tidhaahdaa waa tabiic ama dibi gujira afartan kastana qaalin laba jira musinna marka iyada lafteedana toban soo reebta lama ogola mar keliyaa la ogoliyo waa markay kontonka tahay kontonkii waad ku qasbantahay inaad toban soo reebto muxuu noqonayaa uun hal afartan unbaa ku jira laba soddonna noqon maayo laba soddonaadna noqon maayo afartan iyo soddonna noqon maayo markaa isaga waa loogolya tobankaa inaad soo reebto oo markaa kontonkii musinna unbaa ka waajibaysa lixdan laakiin markii la gaaro waa laba tabiic baad leedahay toddobaatan tabiic iyo iyo musino wey waa laba musino sagaashankii saddex dibi weeyaan waa saddex tabiic saasaad u wadaysaa marka iyaduna markay boqoliyo labaatan gaadho iyay labadii kulmayaan oo iyadana arinteedii ay imanaysa faslu fii zakaati alghanam wa awalu nisaabi alghanami ariga sakagoyskiisu halku ka bilaabmaa arbacuuna waa afartan wa fiihaa afartan markii arigu uu gaadho waxaa ku waajibaya shaatun halkan markaa neef ariya oo dhidig baynu halkan sii shardiyayna marka ariga lasoo gaaro shaatu waaynu soo sheegno shaatu af carabiga waxaa la yihi waa wax dhidig waa waa waa waa neef sida baqaratun imika baqaratun af carabiga baqaratun waa neef lo ma aha la yihi muxuu ahaaye ma sheegayso lab dhidig ma kala sheegayso oo baqaratun sacana way noqonaysaa muxuu ahaaye dibigiina wuu iska noqonaya namlatu iminka namlatu waa xabad quraana laakiin lab dhidig ma kala sheegeyso shaatuna waa saas oo kale markii waxa weeyaan shaatun lax markay tahay nacjatun baa la odhanaya ri markay tahayna canzatun baa la odhanaya orgigii waa taysu wankiina waa kharuuf shaatuna waxanba way ka dhaxaysa oo waa neef ariga laakiin halkan marka ariga la joogo sekada ariga marka laga hadlayo labkii lama ogola marka maxaa kuu soo haray ri iyo lax shaatun tan ariga ku jirtaa ri iyo lax mid ahaan bay sheegaysa wa fiihaa shaatun markaa ri ama lax ayaa ka waajibaysa jadacatu min adani waa kaas haddaba neefka ariga aada bixinayso hadduu ida yahay jadacatun buu yidhi mid markaa ilka dhacsatay min adani xaggii idaha aw haniyatun ama mid markaa ay markaa usoo baxeen markaa ilkihii dib ugu soo baxeen anaayagu waa foolashan hore ilkihii markay ka dhaceen mid hadana foolashii usoo baxeen oo min almaczi riyihiiya marka idihii sekada waxaa kaa goynaya neef ilka dhacsaday waa waxa weeye waxaa la yidhi waa gujin bay ku ilka dhacsadaan sanad markay jiraan iyay ilka dhacsadaan haday intaa ka hor ilka dhacsato way gudi kartaa haddaana ilka dhacsanna sanadku ilaa u buuxsamo kaa gudi mayso haddii sanadku u buuxsamo iyadoona ilka dhacsanin way kaa gudi kor haddii sanad buuxsamay ridiina iyadu waa in laba jir ay tahay ri aan laba jir ahayn sekada kaa bixin mayso de halkaa markaa idihii iyo riyihii way isdhaafeen soo maha laxdiina sanad bay sakagoys ku ayay sakadii ku gashay ay ku gudday ridiina laba dee dadkeennii hore idahay ka jeclaayeen riyaha oo waxaad mooddaa shareecadiina inay iswaafaqeen imika laakiin arrintu way way isweydaaratay subaga iska ilaaliya baa layn markaasaynu idihii dawada ahaa aynu ka dheeraan marka iduhu sharciga laftiisana qiimahaasay kuleeyihin wa fiiha shaatun buu yidhi neef adhayaa waajibaya jadacatu min adani mid markaa ilka dhacsatay ama gujira xagga idaha aw aniyatu min almaczi ama mid markaa laba jir ah oo markaa aggii markaa riyaha markaa afartankii neefkaa adhagaa ku waajibay wa fii miati wa ixdaa waishriina haddii boqol iyo koob iyo labaatan adhigu uu gaadho shaataani baa ku waajiba afartan ilaa boqol iyo labaatan waa neef adya u boqol iyo koob iyo labaatan markii la gaadho iyo laba neef adhigii uu noqonaya laba neef waajibaya wa fii miatayni wa waaxidati haddana boqol iyo koob iyo labaatanka ilaa boqol iyo sagaal iyo sagaashan ilaa laba boqol laga gaadho waa isku midu marka laba boqol iyo kow la gaadho waxaa waajibaya alaau shiyaahin saddex neef oo ari wa fii arbaci miatin laba boqol iyo kow waa saddex neef ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan waqas baa la yidhaahdaa waxaan udhaxeeya waajibaadka markaynu afartan ilaa boqol iyo koob iyo labaatan intaa udhaxaysa waqas baa la odhanaya yani waa waa saamax marka iminka laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo sagaaliyo waa isku mid waa waqaska ugu dheer baa la zakada waa boqol iyo sideed iyo sagaashan ayaa saamaxa laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan waxaa ka waajibayaa waa saddex neef oo ariya afar boqol markii la gaadho arbacu shiyaahin afar laxaad dheh deetana uma fii kulli miatin shaatun marka wixii intaa ka dambeeya boqol boqolun u eg boqol kastaba lax unsaar yani neef adya saar markaa haddaba zakatulkhuldaas aynu ku joojin doonaa insha allahu wa sala allahu waslama ala nabiyina maxamed wallah alam